xagaagii tanaanimadiisii yani ninka manaa cindaka agtaada wax ma ugu darayso an macnaa kan amase wayaafacu bilyadi waxma utaraa tanaanimadiisa aljadu yani ninka aljadu tanaanima xaggaaday ahaata si xaggaaday ahayd wax marka taraski adisiisna tanaanima u ah dagaalkiisa wiis ahaado intaa waay wax anfacaayo waxa waaye xaggaada wax ugu taray addoonka baacdiisu baacdaadi asku adeeca waaye asku adeec le waxu taraa xaqu sabar laga dhigo waxay ka horeeyey banaantahay وينفع ذا الجد منك الجد تنادم الله ربي وله الله تنادم الله هضنه الله ديخ له ربي وله وعتلا وعو تلايا دونك مجرو وينفع ذا الجد منك الجد عندك أستاذ ينفع معناه أمس eeg badan ilaahay siiye eegtiisa maxa u taraysa aakhara waxa ugu taraysa madhoofti adduunyo waxa ugu taraysa aakhara ma jiro asaada waxa ugu taraysa ma jiro waxa anfacaayo daacada ku abeeci waay naxariistaadii adduun la hubahaada anfacaa ninkada macnaheedii macmanaa cinda waaye sugar ya xuseen ilfaaq ana ninkii maalka u saaxib ahaay maalkiisi aakhara waxma u taraayo bacday asku adaace ijtihaadkiisi dadaal hadii lihiraani roorkiisa dadaalkiisa qaabka aska ota waxma u taraysa yani daacadaadile wa u taraysaa ah. xadiiskani afkal xadiis waaye bukhaariyaa wariyey intaan waala ziyaadiyaa la yiri itibaaci suban hadu raacaa itibaac waay bukhaariyaa wariyey ilaa laka alxamdu laga gaado muslimna ilaa aakhirihi <clears throat> <clears throat> <clears throat> ayusan ayusan waxaa la suneeyaa alqunuud aa la suneeyaa qunuudka insha allah waxaan jecelnahay soo arkaa qunuud waa arkaaye dadan waa arkaaye inaan kaba warano waa fiican yahay biictidaadi taaniyati rakacda lamaad sinaanshadeedii ama kaasa ictidaalkeedii iskale ictidaal waaaana lafdi oo mushtarag e waaye ictidaalkeedii in luu qunuuda waa la suneeyaa yani ictidaali yusan lqunuutu fi ictidaali taaniyati subxi subaxa ragcadeedii lamaad in luu ictidaala sunna waay kuli yom wahwa allahuma adinii fi man adayta ilaa aakirihi والإmاamna waxaa isla imaha بlفظ الجمع والصحيح سن الصلاaة عlى رasuuل اللahi صلى الlه عليه وسلم في آkخirihi ورفع يdي وla ymسح وجه sن الqنوط miya سمع الله إليه أهدي لمن حمده sujuud lmunfarid waa soo sheegnay wayusan waxaa las imaam nawaawi waxaasi radi allahu tacaala canhu waardaahu wayusan waxaa la suneeyaa alqunuutu aa la suneeyaa ibtidaali taaniyati subxi subaxa ragcadeedi lamaad ictidaalkeedii in la qunuudo aa la suneeyaa ictidaali taaniyati subxi subaxa ragcadeedi lamaad yani ragcadeedi lamaad ictidaalkiisi ictidaalkeedi fiigiisi inuu qunuudaa la suneeyaa musan waxaa la suneeyaa waxaa la suneeyaa alqunuud aa la suneeyaa qunuud aa la suneeyaa اعtidaali taaniyat الصبحi subaxa اعtidaalkiisii subaxa ragcadeedi lamaad اعtidaalkii in luqnuda sumeeya maxaa waaye kan la suneeyahay qunuudka maxaa waaye xadiis hirawaatan waaye allahuma hdinii fi man hadayta وcaafinii fi man caafayta ilaa aakiri inta laga gaaro wاlimaamu imaamkii yأtii waa ul imaha qunuudka qunuudkaa la suneeyaa imaamka waxaa loo suneeyaa in lasku qunuudo bilafd اljamci in lasku qunuudo walimaamu imaamkii manaa wayusanu waxaa loo suneeyaa alimaamu imaamkii waxaa loo suneeyaa an yaqnuta inuu qunuudo bilafd اljamci jamc lafdigiisii asiraa اللهمa hdnا فيman hdيt وcاafnا فيman cاafyt taas inaad ku dacaysta jamc ku damaad maxaa yeelay haddii oo magaciisa usiga saa asala imaanin yani bukhaari lama riwaayo usleeho lafd اljamci a yani afka wariyey waxaa lgu awilay imaamka maxaa isleehaa allahma hdinaa فيman hdيt caafinaa fi man caafay saas ku dacisaa jamci hadalkan imaam nawowi kitaabkiisa adkaarka ah waa cilay xasiri ninka imaamka ah waxaa loo nacaa inaa naftiisa ducada khaas yeelo ducadaas daciyahayo naftiisii inaas khaas uga yeelo yani makruh waaye xadiisa u daliil ah waxaa yani عaليه الصلاaةu وaسaلاaم laa yum imaam نoqdo cabd adoon qooman um imaam noqdo oo fayakusa oo kaas yeela nafsahu naftiisi bidacwatin toog dacwada duunahum ika askareew fain facala haddii saas yeelo oo dacdu us isku khasiso faqad khaanahum waa khayaanay waa khayaanay saan waay haddii jamaac u duceeyeysid waxaa suna ah ninka dukahayo qanuudka mehe allahuma hadinaa hadii saa as dhahayn kursigii os allahuma hadinii asilaaho aamin ma la leehaayo allahuma hadinii fiman hadayta caafinii fiman caafayta aamiin ma la dhahaayo aamiin ma la dhahaayo maxaa yeelay waa khayaane laftiisu d duceeyo hayaa laftiisu duceeyo hayaa ducada kaleetana saas le waaye ilaa waxii nas oo ku himid xadiidka rasuulka ah oo naftiisa isku daceeyey maahane naftiisii nabiga isku wadaceeyey fardi ahaan maahane maala allahuma inii asaluka ridaaka nabigaas munakan in ahna waay marki taasay mala bedelaa alaya mase maya nabiga markiis daceysahay naftiisa isku khasisi inii asaluka alcafwa alcaafiya almucaafaat daa'ima meelahaa camal aal isku haastaa culama barkeydii waxay leeyihiin daliilkale ay leeyihiin maxaa hadinaa meheedibe duco kala isku daryaa jira yani ahdinaa fiman hadayta caafinaa fiman cafayta meehaas camal inta waay alaa kuli xaal imaamka markii duceehaayo naftiisa ina iskuasisa ilaa waxay nas himid maahane waxay nas ku himid waxay lafd ifraad ku himid lafd ifraad ku himid imaamka iyo geyrkiisa malaa ilaa finqunuud maahane in اqnud وغayrihi عalىa kuli xaal damaantaani waxaa lalamrohaya duco oo khilaaf nuu ah maأmuumka waa aaminsaha faqad intaha waay allahuma hadinaa fiman hadayta وcaafinaa fi man caafayta twalanaa fi man twalayta amaa ducayaalkii oo waridka ahaayeen oo ifraad ahaan kuhimideen soobaa loo dhaafaa ilaa xadiis kala imaa doonaa in sha allah jaamic sagiirkaa loo keeni doonaa yani kuwaas yani berkoodii waa dadka leehaayo yani waa la baneehaa inta waay waa banaan yahay ay leeyihin maxaa yeelay jamaca udacihaysaa markaas xadiidkandi haddii nas ay tahay ducada nas ay tahayne si xadiidku timid camal waaye si ifraadka u ahaay laluwadaa markaas inta waay waxay leeyihiin suubanaha salawaat ullaahi wasalaamu calayhi haddii salaada xerto intaad axska gelin waxaad dhehaya allahuma naqini allahuma aqsilni ducaada macruufka ah yani as dhehi jiray duc dheer waaye xadiidkaasaa keeni doonaan saas dhehi jiray iskaligiis markaasi calaa kulli xaasi hadda muctamadka inta le waaye waa la awili kulli culamada waxay kusoo awileen yani yani waxaa la suneeyaa yani lafduljamci imaamka inuu ku daceeyo اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وقني من هو حديث دعك إمامك أو كلجيس الساعة آخره وقني وقني أسراء آمين مر لهايو محايلي أم مأمومين تتخيانوها نبي الشيخ وهي لا يؤم أحدكم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم يعني ترمدي بريي كل دعياك ما تاس له دعاء صلاة أنا أدعيها تبضن أو بضن مركي صلاة كدعيها هدي ميل كدعيها ما كلا فيرسها هم ذا يدعي كورين لو دعي وعاس دعيسها كلا جيس لما روح وعي بنس أهين نس أهين بوعي نس أبا مركز مكينة عاش مكينة وعي نس أهاي أو إفراد نبي كسوبي أسفين سنة كلا أو دعيسه laakin marka ciyaalkii kala asdiceyhayo yani jamciyo jamc u imaado waa raacay salaada xunuud kaliya mahe ducayaalka kala saas le waay dad badanaa u badan imkii daceyl ilaa igala daceysahaya habal dhahay bas usaaska wata waa loo sheegala galay waaa leeha dadkan dhana bilibay waxaa suna eh haddii jamc u daceys inaa ma khashisa saas ha ducada adi adig aaminsahayo eh, qaadi xuseen imaam khazali iyo yani waxay ku caddeeyeen hadalkaani tashahuudka meeshiisii kitaab ishraaf lahaa shaafici wariyey waxaa imaam shaafici lahaa laa uxibu limaami taksiisa nafsihi yani biducaa'i duna alqoomi wakaas waljamhuur culamada ma sheegin xadiidkan ilaa fi lqunuud maahane laakin imaam shaafici kulli saas le wahay imaam iyo geyrkiisi wakaas mamurin saasa la amray marka waxaa la rabaa haddana hadii isdaciyo barki isdacaysto yani intaan marka oo waqini asleehayo waqinaa asleehayo badanaan waxaa loo badan yahay waa waqinaa ay dhahaaya takfiifi sarfigaa diida mano inaa waqinaa waa loo badan yahay dadka laakin waqinaa ay dhahaayaan qaabta la shida ma la rabo la shidaayo takfiifi takfiif yeel diidii mamnuu way maxaa adii kaleete wax kale ay naqaysaa waqinaa wasrif canaa shara maa qadayt waqinaa shara maa qadayta waqinaa le waa loo badan yaha waa ishalmaamaana naftahay marmarko waqinaa andhihinaa qaafta ka taxadar weligaa hashidin qaafta waqinaa hashidin wala khafiifiyaa yahay haddii la baranin waxaan kuu baheeno khataraas ku jiraa markaasi munfaridka waa kaas saas isbudceysahay hadda markaa waxaa lala imaahaa sanahi aa lala imaahaa mayqul markaa waasabata inta wasaxiixu qolka saxiixa ah waxa waaye sanu salaati saliga nabiga calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama sanu salaati saliga nabiga suna ahaashidii waay calaa rasuuli illaahi lagu saliya sala allahu alayhi wasalam sanu salaati saligii suno ahaashidiisa calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalama luu fi aakhirihi aakhir اlqunuud qunuudka aakhirkiisii nabi in luu saliyo suno ahaashadiisa qolka saxiixa wsaxiixu qolka saxiixa waxaa waaye sanu salaati saliga nabiga saligii suno ahaashadiisi waaye calىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalayhi wasalama akhbaar صaxiixa oo daliil ah baar oo صaxiix ah aw daliil ah maca salaama lagu daro salaad hadii la suneeyo yani waxaa la suneeya calalna waa la suneeya ibn farkaax ragbaleeta waa jiideen laakin sune aalka lagu daran suna waaye markiiba xadiis badanaa u yimid oo yani marka nabiga hadii uu in nabiga lagu saliyaa la rabaa saligii waxay ku jira manuuraayo in allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy ya ayuha aladina aamanuu saluu alayhi wasalimuu tasliima amarka nabiga nabiga ilahay amarka hata kuma qaydin saluu alayhi wasalimu tasliima afdal cibaada waay wax kasta oo la suubiyo yani nabiga in saligiis lagu daro lagu bilaabo dhexda laga hiraa lagu khatimo maطluub waaye awalkii aakarkiisii ninka aayadka ahniyo hadiis akriyo maala isku maxamed ku imaado nabiga isimkiisii sala allahu alayhi wasalam in la yihaaha waa kaas laho daaim lou daro waa la jeclaadi mustaxab waaye walba markii la kulmo markii la socdo nabiga lafdigiisi salligiisi labasa suna maxay acmaasha kale dhamaanteed waxay ku jirtaa mabin mabin marduud inay tahay inaa maqbuul tahay ilaa maqbuul waaa la waaye saliga nabiga sal lahu alayh wasalam ala alihi dii lamaad faaidayda badana man sallaa alaya mara sala lahu alayhi cashara mara nabigeed aalkiis ku dar warkaas aalkan ku dar sidii asxaabtan ku dar ilaa asxaabta salaada malu arkin hal wasaxiixu salaam alaa rasuuli macnaha waxa waaye nabiga inaad ku saliyo asalaamu sala allahu alayhi wasalam ala suneeyaa nabiga inaad ku saliyo oo salaamo alaa rasuuli sala allahu alayh wasalam ala suneeyaa haddana waxaa la suneeyaa aalka inuu ku saliyo oo la salaamo asiraa calaa aalihi asiraa haddana waxaa la suneeyaa asxaabta inuu ku saliyo oo salaamo waa la suneeyaa salaada dhexdeedii meel oo asxaabta lagu salihaayo oo lagu salaamaayo ma imaanin ma ku jirto ma laakin hataa asxaabku ma jirto <coughs> ma ku jirto <coughs> asxaab meel loo sallihaayo oo magaciisii oo loo oo loo salaamaayo oo yani lagu daraayo salaamtan loo daraayo mala arkin ilaa qunuudka maahayne ilaa qunuudka maahayne qunuudka markiis begobo sala allahu ala sayidina maxamedin waala aalihi wasaxbihi waala aalihi wasaxbihi wasalam qunuudka keliya la sameeya salaada inteeda kale dee meel asxaabta looga salihaayo iyo meel lagu salaamayo kuma jirto aalka waahin taxiyaadka ku jira allahuma salli ala muxamed waala ali ali muxamed sainaad ku arkay ama asxaabta ataxiyaadka kuma jiro salaada taxiyaadka sali ugimahayo kuma jirto luma arkin manhaajna hadda ma sheegin ba intaa nama dhiganin ilaa yani qunuudka maahna qunuudka waa lagu saliya waa lagu salaamaa والصaحيiحu qowlka صaحيixaatane وaystaxiixu qowlka fiyowda badan anu rafci yadayhi labadiisi gacmood koryeelidoodi waaye walaa ymsaxu ma masaxo wajhu wejigiisii imaamka wejigiisii ma masaxo rafcu yadayhi labadiisi gacmood kor qaadidoodii waaye sunna waaye sunanimadeedi waaye walaa ymsaxu ma masaxo wajhu wejigiisi ma masaxo wejigiisii masaxahaayo bihimaa lamada gacmood kuma masaxaayo macnaha sunna ma aha wasaxiixu sidii la ku cadsan wasaxiix qolka saxiixa waxa waaye anahu ninka musaliga laa yamsaxu ma masaxo bihimaa yadaynkii wajhu wajis kuma masaxo macnaha inuu kumasaxa sunna ma aha talaada kaleete wejigiinya kumasaxda xadiidkeeda maxaa yeele salaad markii lagu jiro allahuma hidinaa bagtid wejiga aad masaxdid lama sulaynin maxaa yeelay ma soo aroorin xadiidka laleeyahay wamsaxuu bihimaa wujuha gumta waxaa loo wadaa markii xadiidkaasi yani duluqdiisi kulli daciif waaye xadiidka askumida daciif ah waxaa la masaxaayo yani oo la masaxaayo waaye markii salaada lagu ducada markii la daceysto oo khaarij salaad in la masaxdo waa suno masaxidoodii yani waxaa ku humid xadiid oo gariib ah marka salaad ugu jirin waala masaxaa imaam nawowi kitaabkiisii yani khaarij salaad namujiga la masaxo suna nimadeedii yaa taxqiiqii afugooyey jazmi aka yeelay taxqiiqiis wasaxiixu qol kafiyo ana alimaama imaamkii yajharu waa jahraa yajharu waa jahraa yajharu waa jahraa mhm asku jahraa yani asku jahraa asku jahraa yani waxaad ku jahraa bihi bilqunuuti qunuudka waa ku jahraa litibaaci suban halu raacaa bukaariya wariyey suban halu raacaa inta lagu jahraayo waa badhin shan meel mi waaye oo salaada lagu jahra rabo marka caamiga ninka kaligiis markiis dukahaayo imaam kale waaye wa jahraayo imaamka waaye ama mamuum ma jahraayo amin la dhahaa jhr waa jhraa وغayr اmaami imaamka غeyrkiisii laa yjharu ma jahraayo bihi bilqnudku ma jahraayo maxaa yeele caamada berkeeda waxaad arkaysaa subxi hadda koo imaha adaha hadinismanate xaafiniba man caafayd iska leeha waxaa laga fiirihaa ninka sii yahay cilmigiisa u mee joog waa lu ogaa wayaal man ogaayo masaakda barkoodi xagta as lahayn waa dhehi jirta abutaya majida majida waxay dhehi jireen tamo inaad yani cilmiga kulligii rabta kusoo arkin ama soo dhegansanin baaka xunuudkii hadda salaada duudka lagasaa dukadohaya allahuma hadinismanate wacaafini man caafayd waa khayr kufardiisa ama kujahraayo imaamkaa ku jahraa waxyaabaha lagu jahraayo waa badan yihiin taasaa kamid ahaa yani oo lagu jahra caamada marki dukaan saari allahuma hadinaa taabali allahuma hadinaa diman adayt waxaafatina ku akriya jamacad ku akriya allahuma hadina maxaa laga rabay allahuma hadina isra os maxaad ku khayla allahuma hadina diman adayta ala kuli xaal salaada ma uu buraysay laakin wax kusil rabo ma aha inta waxaa la isku haaya hadda sunadii yani unanka yani mahay shaaficiya abtaani cunuudka suna waaye yani waxaa yani cunuudka suna yahay abtaani hadii oo magaciisii dadka kaleeta way diidaan amayaalka badkoodii badi waa diidaan markaasa kabacdi maxaa sidi imaamka waa ku jahda والصحيiح kan siy waxa waay haddana hool صaيح ah isagii si oo يؤmiن المأmuم أنhu amarka ishanaya يؤmiن المأmuم inka maأmuمka ahay aaminsahaa اللهma أdinaa amin لduعاaي duعad waa lاtibاع subanaha loo raacaa وyqul waaa ilahaa وyqul waxaas ilahaa atanا amaantaas sheega sir yqul waaa ilaa atanا siran aa ku dhahaa maxay tahay fainaka taqdi ilaa aakhirihi fainaka taqdi ilaa aakhirihi fainaka taqdi walaa yuqdaa caleyk fainaka taqdi walaa yuqdaa caleyk inahu laa yadil man inahu laa yacizu man caadayta walaa yadil man waalayta taas ayano taqdi walaa yuqdaa caleyka yani waa kastaa yaqaanaa duul waxay leeyihiin ma'muumka imaamka meesanaha waa ku jehraha yani imaamka mamuumkana hoos asu akrihaa saasa muranka u jiraa faina taqdi walaa yuqdaa calayka wainahu laa yadul man tawalay wainahu laa yacisu man caadayta walaa yazilu maho walaa yazilu man waalayta rabbiyo yani intaan akriyina walaa yacizu لا يعز من عاديت ولا يذل من انتهى واحد بعد دليل يال بدن أقصقناه مركا انت إن شاء الله تعالى عربنا أنك تعاونوا يعني أنك تعاونوا إثبات القنوت سنن ماذا قنوتك سنن ماذا oo lasoo sugay axaadiis badana axaadiiska loo sugay waxaa kamida ah oo laska khilaafi inta yani hadda gacanta kor loo qaadayo ducada waa badan yihiin waxa waaye culamada madaahib alculamaa nuudka fi waa baasta madaahibayaala kale waxay leeyihiin ununka waxaan qabnaa sunna waaye inaa subaxii yani loo qunuudo sunna waaye naazila a dhacdo ama ay dhicin musiiba ay dhacdo ama ay dhicin laqunuud salafii saalix ay badiyo saasa hirin inti ka dambayso saasa hirin inta hireen waxaa kamid a sida abubakar sidiiq waxaa kamid cumar bin khadaab inaa laqunuudo masuuxa waa qabsnaa sayd cali ibn cabaas marwax bin xaazim ralahu bayhaqi bayhaqi aa wari saxiix ah ibn abilila madhabtiisii ibn badan iyo kensaal daud iyo rag badan kaleete waxay leeyihiin laaqanu iyo imaam axmed iyo sufyaan ufoori abu xaniifa raggaas waxay leeyihiin laaqanuuta kiso wax ulo damayiro imaam axmed waxaa isleehay ila alimaamu maahan fa yaqnuuta imaamka kaligiisa haddii jeish aad tiro isxaaq biraahawe waxaa isleeyaha naazila keliya loo qunuudaa wax kale loo qunuudaya male marka hadda yani hadii col dhaco hadii yani kurba ay jirto hadii musiiba ay dhacdo waxay yani xuja ka yeesheen xadiidkii anas radia allahu canhu waxaas xadiidkaasi siri oo bukhaari iyo muslim ba ay dhigaayaan subana sala allahu alayhi wasalama sanata shahran bilkamil ad qunuuday rukuuci ad khuduucay rukuuc waxaa dalabokeen bukhaari keenta duula wataan qabla rukuuc waaas qunuudaay waaas habaaraay alىa aحyaaءin yani tolol qabaails habaaraay oo min alcarabi kamid ah alىa aحyaain qabiilayaalo oo min alcarab kamid ah uma bacdigeedii tarakahu habaarkii waa dhaafay anu ku abelina tarakahu habaarkii waa dhaafay ama qunuudkama dhaafin hadii kalaa keeni doona yani waa ka tagi bilkamila habaaraay qabaail carab kamid ah as habaaraay facl inkudaanko la yiraa afsiya iyo afdulcaa ya intaas ahay bacdi waa dhaafay bukhaari iyo muslim aa wariyey an abi hurayra kawariy radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sanata bacda rukuuci fi salaati shaaban yadcuu lifulan asl uma taraka ducaa lahum waa dhaafay sacad bin baari waa qalbu abi ya abi ina qad salayta kalfa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa abi bakr abi bakr cثman cali fakanuu ykrisuuna fi fijr qaala bani faxadi xadiidka rawahu nasaa-i kawana xadiidka sheeg meelna waxay leeyihiin laba shay abi mascuudki gaabataan oo salaada kunuuc majro kulli waa la sheegay duul waxay leeyihiin ibn cabaas iyo kamida ragool laga weli alqunuut kusuc bidcatun waaye uma salma waaa an nabiy sala allahu alayh wasalam inahu nahaa can qudsi subxi intaa kulli waa kaas aصxaabtaani oo shaaficiyada imaam nawowi aleh radia allahu tacaala canhu waxay daliis yani xujadoodii ah ay xujaysteen xadiidkii anas radia allahu canhu maxaa waaya xadiidka an nabiy sala allahu alayhi wasalam